بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس السابع والعشرون درسiga toddobiyo labaatanaad cumraة الqضاء waa cumradii la magac baxday cumrat lqada lamaa ahalla markii ay bilatay dulqicda bisha dulqacda la yidhaahdo min asanati asaabica sannaddii toddobaad ee hijrada kharaja arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa baxay biman macahu isaga iyo ciddii la socotay liyaqduu si ay u soo gutaan cumratahum cumradoodii allatii taasoo manacahum lmushrikuuna gaaladu ay u diideen minhaa iyada fii sulxi alxudaybiya heshiiskii sulxu lxudaybiya la magac baxay dhexdiisa waqad xamala macahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa waxa uu sii qaatay fii haadihi almarati markan assilaaxa hubkii ayuu qaatay khawfan isagoo ka baqanaya oo ka baqa qaba min kadri qurayshin qurayshi ballantii inay ka baxday iyo heshiiskii walamaa wasala markii rasuulku uu gaadhay ilaa mari dahraani meesha loo yaqaano maru dahraan calimat qurayshun qurayshi waxay ogaatay biquduumihi rasuulka imaatinkiisa calayhi salaatu wasalaam fakhaafat nafteeda ayay u baqatay waa qurayshe wa arsalat lahu rasuulkana waxay u soo direen shubbaana niman dhallinyaro ah oo minaha quraysh ka mid ah qaaluu lahu nimankaasi rasuulka waxay ku yidhaahdeen yaa muxamedu muxamedow maa curifta laguguma baranin bilkadri ballanburin sagiiran yaraantaadii walaa kabiiran iyo adigoo hadda weynba ballanka bax kuguma annaan ogeyn wa innaa annaguna lam nuxdis ma annaan samaynin xadaan wax dhacdo ah oo keentay inaad lagu soo duusho waayo waxay u haystaan in lagu soo duulay fa akhbarahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku nimankaa uu u sheegay oo uu ku wargeliyey annahu yuriidu inuu u socdo alcumrata cumro laa qitaalahum inaanu dagaalkooda u socon walamaa qaruba dukhuulu lmuslimiina maka walamaa qaruba markii ay soo dhawaatay dukhuulu lmuslimiina muslimiinta gelitaankoodii makata maka ay gelayeen kharaja almushrikuuna gaaladii waa ka baxeen minhaa maka xaggeeda kaarihiina iyagoo dhibsanaya ru'yata almuslimiina inay arkaan muslimiintii oo yatuufuuna ku tawaafaya bilbeyti alxaraami iyagoo ka xun arrintaa ayay magaaladiiba ka dareereen ee faaruujiyeen fa dakhala almuslimuuna muslimiintu maka ayay galeen biaslixatihim ay maca aslixatihim iyagoo hubkoodiina wata waa hubkii fududaaye aaminiina iyagoo aamina muxalliqiina ru'uusahum madaxyadooda xiiray wa muqasiriina iyo iyagoo gaabsadayoo de waa cumradii iyo acmaashii uma rajacuu dabeeta waa noqdeenoo maka waa ka baxeen rasuulka iyo saxaabadu bacda alaaati ayaamin saddex maalmood kadib darsigani waxa uu ku saabsan yahay cumrat cumratu lqadaa waa cumradii dhacday sanadii toddobaad ee hijrada waxaa haddaba la isweydiinayaa cumradan maxaa loogu bixiyey cumrat lqadaa waxay leeyihin culimadu sababta magacaa loogu bixiyey waxa weeye cumrat lqadiyana waa la yidhaahdaa cumrat lmuqaadaana waa la yidhaahdaa waa cumradii rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiiskii sulxulxudaybiya markii la gelayey uu kula heshiiyey ama ay ku heshiiyeen sanadka dambe inuu soo cumraysto marka waa fulin la fulinayo heshiiskii ee ma aha in la leeyahay waa cumro la qallaynayo oo cumro waxa weeye tii horaa burtay oo tanaa qallo ka ah tii uu rasuulku u socday sulxulxudaybiyana dhacday uu dhacay macnuhu maaha taasaa noqotay mid aan sax ahaynoo markaasaa tan lagu qalaynaya macnuhu maaha oo qallaheedii wey tani e macnuhu waa cumradii la fulinaayey heshiiskii lagu galay sulxulxudaybiya qodob ka mid a oo ahaa in sanadka dambe uu soo cumraysto magac kalena way leedo cumratu alqisaasna waa la yidhahdaa cumratu alqisaasna waa la yidhahdaa waxaana magacaa loogu bixiyey waa cumradii rasuulku calayhi salaatu wasalaam tii hore ee doorkii hore ay nimankaasi hor joogsadeen isla xilligiisii xilligeedii iyo isla bisha lafteedii ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cumradan cumratulqadaana uu cumraystay oo waa bisha dulqacdo lafteedii marka in laga jaranayo oo tii hore ay horjoogsigeeda isku dayeen laga goosanayo oo kale weeye marka la leeyahy cumratulqisaas waayo haddaba cumradani waxa ay dhacday waa sanadii toddobaad ee hijrada rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumradaasi waxa uu u baxay iyadoo dad tiro badani ay la socdaan biman kaanuu macahu man kaana macahu fii sulxi lxudaybiya ciddii rasuulka la socotay sulxu sulxulxudaybiya markii la gelayay ayaa ku wehelinaysay marka laga reebo raggii ku shahiiday ama ku dhintay ghaswatu khaybar ama dee si allaba u dhintay intaan la gaadhin waxa way cumrat lqada tirada ragga wehelinaya ama saxaabada waxaa lagu qiyaasay laba kun marka laga reebo dumarkii iyo caruurtii la socday rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumradana markii uu u baxaayey hubkiisiina waa qaatay oo cumradii hore ee sanadkii hore ee sulxulxudaybiyana lagu galay ilaa taa lafteedu way ansaxdaye oo cumro u ansaxday bay ahayde hubkii lasii qaatay mid ka culus iyo saanadka waxa weeye badan baa lasii qaatay taa hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusinayay nimanka inaanu dagaal u socon sidaa awgeed baa hubkii fududaaye qof musaafiri uu qaadan karayay ayuunbuu rasuulku saxaabada amray inay qaataan laakiin cumradan cumrat alqadaa hubkii si caadi a ah loo qaatay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka baqa qabay ama uu ka cabsi qabay nimankani ballanta inay ka baxaan ile waa gaalo oo aamin ma lahe rasuulku waxaa kaloo uu kaxeeyey amaba uu waday hadyi fara badan oo ilaa lixdan neef oo geela ama lixdan halaad ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadyi ahaan waxa weeye usii kaxeeyey markii uu gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam meesha loo yaqaano marru dahraan oo u dhaxaysa maka iyo cusfaan ayaa qurayshi waxay ogaadeen inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yimi oo uu soo galay markaa nimankii quraysh ahaa dee dagaalla umay diyaarsanayn sanadkii horena heshiis baa la galay marka waxaa aada iyo aad ay yacni u qaadan waayeen rasuulkii iyo saxaabadii oo macahubkoodii wata oo meel aan ka fogeynba degan markiiba waxay u qaateen dagaal iyo duullaan in lagu ekaynayo waxa weeye dee arrintu ay khatar ku tahay naftooda markaasa waxay soo direen niman dhallinyaro ah oo uu hoggaaminayo ninkii la odhan jiray mikras binu xafs oo farintana ay u soo dhiibeen markii ay nimankaasi yimaadeen rasuulka waxay dhahen moxamedow dee ballanburin caan kumaad ahaynoo kuguma annaan baran nin ballanta ka baxa oo maad ahayn yaraantaadii iyo haatanba annaguna waxaaba yaraatee khalad oo aanu samaynay ma jirto oo dee duulaanka iyo dagaalka aada u soo qaadayso keeni kara macnaa waxay leeyihin waxaanu mabaanaan filanay adigana ballan buu ka baxayaa isma annaan lahayn annaguna wax dagaal in lanagu soo qaado keena oo heshiiskii la galay aanu kaga baxnay dee ma jiro markaa sidee wax u jiraan weey bal wax noo sheeg rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inaanu duulaan iyo dagaaltoona u socon ee uu cumrada u socdo sidii heshiiskuba ahaa weliba wuxuu u raaciyey hubkaa culus ee arkaysaanna maka la geli maayo maka xataa hubkaa inaan la gala ma doonayo sidaasaa markaa nimankii warka ku heleen qurayshna warkii lagu celiyey kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaaladii maka uu ku gaadhay markii haddaba rasuulka iyo saxaabadu ay magaalada maka gelayeen ayaa nimankii gaalada ahaa magaaladii way faaruujiyeen ba iskaga tegeen laba arrimood baanay uga tegeen oo sababay arrin kitaabka inoo sheegayoo waxay dhibsanayaan inay arkaan muslimiintii oo kacbadii ku dawaafaya iyagoo aamina oo tawxiidkii kor u qaadaya oo wixii ay ka dagaalamayeen waa nimankan gaalada ahe hortooda lagu samaynayo taasi culays iyo caqabad ayay ku noqoto way dhibsadeen inay arkaan indhahoodu qabtaan arrin labaadna waa ku kaliftay oo magaalada madiine waxay ku ogaayeen nimankan gaalada ahi inay tahay meel xumad badan oo xanuunadu ku badan yihiin waxaa dabeeta ay is yidhaahdeen nimankani markay yimaadaan xanuunkaa iyo xumadda hayse idinku dhaafin doonaan ha dhexgelin hana u dhawaanina dad wada xanuunsanaya inay meesha soo gelayaan bay moodaya waa kuwii lahaa eegna si ay u dawaafaan iyo siay wax u wadaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa kii faray in dawaafka kacbada toddobada jeer saddexda hore ay gucleeyaan oo rabli sameeyaan si nimankan loo tuso waxaanay sheegayaan iyo xumaddan ay ka sheekeynayaan inaanay jirin marka labadaa sababood baa keenay inay maka ka fogaadaan ama eeriyadii kacbada inay iskaga durkaan iyagoo diidaya inay arkaan muslimiintii oo tawaafaya ile weli waa gaala niman kani iyo inay isleeyihiin xumadaasa idin qaatiin doonaan muslimiintu markaa waxay la galeen magaalada maka hubkoodii fududaa kii cuslaa lamay gelin sidaasaana cumradii ay waxa weeye ah, ku dhammaysteen lamaa ahalla markii uu bishay amaba ay bilatay dulqicda bisha dulqacda loo yaqaano min asanati asaabica sanadii toddobaad ee hijrada weeyaane kharaja rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa baxay biman macahu isaga iyo ciddii la socotay liyaqduu cumratahum si ay u soo gutaan cumradoodii allatii taasoo manacahum lmushrikuuna minha gaaladu ay u diideen fii sulxi lxudaybiya marka culimadu waxay leeyihin cumradii sulxulxudaybiya saasay ku ansaxday cumro ka burtay ama socon weyday ma aha oo sida awgeed baan loo odhanayna cumradani qallay ahayd lagu qallaynayo tii hore ama bedelka ah waqad xamala maahu rasuulku maciisa waxa uu sii qaatay fii haadihi almarati markan asilaaxa hubkii khawfan isagoo ka baqanaya min qadri qurayshin qurayshi ballantaa inay ka baxdo iyo heshiiskii walamaa wasala rasuulku markii uu soo gaadhay ilaa marri dahraani meesha loo yaqaano maru dahraan waa meel udhaxaysa maka iyo cusfaane calimat qurayshun qurayshi waxay ka war heshay biquduumihi rasuulku inuu yimi oo uu kusoo socdo fakhaafat way baqatay wa arsalat lahu waxaanay rasuulka u direen shubbaana niman dhallinyaro oo minhaa quraysh ka mid ah qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen markaa rasuulka ninka hadlaya rasuulka la hadlayaana waa mikras binu xabs oo afhayeen ah nimankan la soo diray yaa muxamadu muxamadow maa curifta laguguma baranin bilqadri ballanka bax sagiiran walaa kabiiran yaraantaadii iyo weynaantaada toona laguma arag adigoo ballan ka baxaya wa innaa annaguna lam nuxdit ma annaan soo darin oo ma annaan samaynin xadaan wax dhacdo ah oo keentayna lagu soo duulo faahbarahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxaa markaa uu sheegay nimanka annahu yuriidu alcumrata inuu cumro u socdo oo laa qitaalahum dagaalkooda aanuu doonin oo aanuu socon walamaa qaruba markii uu soo dhowaaday dukhuuluulmuslimiina gelitaanka muslimiintu ay gelayaan makata maka kharaja almushrikuuna gaaladii waa ka baxeen minhaa maka xaggeeda kaarihiina iyagoo dhibsanaya ru'yata almuslimiina inay arkaan muslimiintii oo yatuufuuna bilbeyt alxaraam beytka iyo kacbadaha xurmada leh ku tawaafaya fadakhala lmuslimuuna muslimiintu waxay la galeen maka biaslixatihim hubkoodii waa kii fududaaye aaminiina iyagoo aaminu aan waxba ka baqanayn muxalliqiina ru'uusahum umuqasiriina iyagoo ragga qaarna ay timihii xiirteen qaarna gaabsadeen oo dee cumradii iyo acmaasheedii ay toos u gudagaleen uma dabeetana rajacuu waa soo noqdeen bacda alaaati ayaamin saddex maalmood kadib mataa kharaja rasuulu sala allahu calayh wasalam goormo ayuu rasuulku u baxay licumrati alqada cumradaa loo yaqaano cumrat lqada maadaa xamala macahu rasuulku muxuu sii qaatay fii hadihi lmara marka maadaa camilat qurayshun qurayshi maxay samaysay lamaa calimat markii ay ogaatay biquduumihi rasuulka imaatinkiisa maadaa qaala lahu shubbaan maadaa qaala lahu ashubbaanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankii dhallinyarada ahay qurayshe ay soo dirtay maxay ku yidhaahdeen maadaa facala almushrikuuna gaaladii maxay sameeyeen waa gaaladii gaaladii ree make eh lamaa qaruba almuslimuuna markii muslimiintu ay ku soo dhowaadeen min makata maka kayfa dakhala almuslimuuna maka qaabkee iyo sidee ayaa muslimiinta iyo saxaabadu maka ay ku galeen addarsu athaaminu walcishruuna darsiga siddeed iyo labaatanaad xawaadiu dhacdooyin buu ku saabsan yahay dhacay sannadan toddobaad ee hijrada haddaba dhacdooyinkaa waxaa ka mid ah ahdat yowma fatxi khaybara maalintii khaybar la furtay waxaa u soo hadiyeysay yahuudiyatun gabadh yahuudiyad ah kuraaca shaatin neef adhiya garabkii oo masmuumatin la sumeeyey ayay usoo hadiyeysay lirasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka fa akhada dabeete rasuulku wuxuu ka qaatay minhaa hilibkaa iyo garabkaa mudqatan hurhmo uma dabeetana lafadaha wuu tufay bacda an uclima wuxuu tufay kadib markii la ogeysiiyey annaha masmuumatun inay sumaysan tahay oo dee garabka laftiisii baa hadlayba wa akala minha garabkaa xaggiisa waxaa wax ka cunay saxaabiyu nin saxaabi ah famaata waa dhintay liwaqtihi isla markiiba faxtajama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku waa istoobay markii uu dareemay sunta iyo dhibteeda iyo xanuunkeeda wa alaba waxaanuu ka cod wa alaba waxaanu yani waxa weeye codsaday in loo keeno almar'ata gabadhii allatii taasoo facalat samaysay haadihi alficlata falka yas'aluhaa si uu u weydiiyo can sababi dalik waxaa ku kalifay suntan fa ajaabat gabadhaasi waxay ku jawaabtay qultu waxaan isribay tidhi in kaana nebiya haddii uu nebi yahay ninkani falan yadurahu suntaasi waxba yeeli mayso wa in kaana kadaaban haddii uu beenaalo yahayna araaxana allahu minhu ilaahay baa nooga raaxayn doono suntaasaa qudha ka jari doonta fa cafaa canha rasuulku gabadha waa iska cafiyey yani wixii xaqiisa marka la eego iyo arintaa ay samaysay laakiin markii dambe waa la waa la dilay waxaana loo dilay saxaabigaa ku dhintay suntaha bacda fatxi khaybara khaybar furashadeedii kadib tazawaja rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu guursaday safiyata binta xuyayin gabadhii lo odhan jiray waqad aslamat waana islaamtayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu guursanin buu islaamnimada u bandhigay wanahaa nahaa sala allahu calayhi wasalam dhacdooyinka waxaa ka mid a sanadkaa toddobaad dhacay rasuulku waxa uu diiday wa huwa bikhaybara isagoo khaybar ku sugan can nikaaxi lmutcati guurka loo yaqaano nikaaxu lmutca oo a waxa weeye ninka iyo gabadhu inay ku heshiiyaan muddo unba inay isqabaan saynu sharixi doono wa can akli luxuumi alxumuri alahliya waxaa kaloo rasuulku uu reebay calayhi salaatu wasalaam in la cuno dameeraha dadla joogta ah ee aynu dhaqanno hilibkooda wa xiina rujuucihi min khaybara waa dhacdo kaleo afraade markii rasuulku khaybar uu ka soo laabtay rajaca waxaa iyaguna soo noqday waa xilliguu soo noqonaye oo dhexda ugu yimi muhaajiruu alxabasha saxaabadii u hijrootay ardulxabasha maca jacfar ibni abi aalibin iyadoo weheliye raggaa ula socdo jacfar binu abi aalib wa abi muusa alashcariy wa qowmih iyo abu muusa alashcariy iyo tolki bacda an aqaamuu kadib markii ardulxabasha ay ku nagaayeen cashra siniina toban sano wa fii hada alcaami haddaba isla sannadan toddobaad dhexdeedii aslama waxaa islaamay alaaatun saddex nin oo min quwaadi juyuushi qurayshi ka mid ah taliyayaashii iyo abbaanduulayaashii ciidamadii quraysheed raggii ciidankaba u talin jiray wahum saddexdaa nin waxay kala ahaayeen khaalid ibnu lwaliidi wa camar ibni alcaasi wa cuhmaan bnu abi talxa saddexdaas nin ayaa soo islaamay wa fii hada alcaami isla sanadan toddobaad arsala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu diray sariyatan ciidan gaadma ah liqitaali bani mura si ay ula soo dagaalamaan nimankaa loo yaqaano banu mura hajamat calayhim ciidankaasi ama sariyadaasi way weerartay nimankaa faqatalat bacdahum qaarkood bay laayeen wa asarat ilaakhariina intii kalena waa la soo qafaashay wa taarada usaamatu usaama binu zayd baa waxa uu eryaday rajulan nin minhum qoladaa ka mid ah fatashahada ninkii waa ashahaatay fadanna usaamatu usaama wuxuu u maleeyey annahu qaala dalika inuu towxiidka iyo shahaadateynka ugu dhawaaqay takhallusan si uu isu badbaadiyo uma ahbara rasuula sala allahu calayh wasalam arrintiibuu rasuulka u sheegay oo dee waa dilayba markuu ninkani ashahaad markii magaaladii madiine la yimi baa rasuulka loo sheega arintii fa qaala lahu rasuulku usaamo wuxuu ku yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah usaamaw ninkaama waxaad dishay kadib markii uu ashaahatay kelmaddaa uu ku dhawaaqay wa amarahu rasuulku waxa uu amray an yuctiqa inuu xoreeyo raqabatan qoor inuu addoon xoreeyo waayo liannahu qutila khata'an waa gaf iyo kamabay dee ku dhacdo wuxuu islahaan ninkuu isku ilaalinaya kelmaddee waxa weeye dee runka ma aha wa tasawaja rasuulku waxa uu guursaday wa huwa bimakata isagoo maka ku sugan maymuunata binta alxaarisi alhilaaliya gabadhii lo odhan jiray maymuna bint اlxaarif zawju camihi xamza waa adeerkii xamze xaaskiisii radia allahu canhu wa hiya aakhiru nisaa'ihi dumarkiisii waa tii ugu dambaysay uu guursado weeye walam yadkul alayha rasuulku lamuu aqal gelin waa maymuune eh ilaa bacda alkhuruuji min makkata kadib markii maka uu ka baxay mooyaane ila intii hore muxrim buu ahaa darsigan sideed iyo labaatanaad waxa uu ku saabsan yahy dhacdooyin dhacay sanadii toddobaad ee hijrada dhacdooyinkaa waxaa ka mid ah in gabadh yahuudiyada markii khaybar la furtay weeyaan isla maalintii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u keentay hilib neef bay soo qashay gabadhaasi casuumadda kama aha hadiyad hagaagsanna uma jeedee ujeeddo kale wadato markii neefka ay qashay baa raggii waxay weydiisay waxaad iiga warantaan ninkani hilibka halkuu ugu jeceliyay rasuulka ujeeda calayhi isalaatu wasalaam waxaa dabeetee lagu yihi garabka ayuu ugu jeceliyey garabkiiba markaa sunta aada ugu sii badisay hilibka intiisii kalna way sumaysay waxba kamay reebinta laakiin halkii lagu rasuulku waa jeceliyey bay ku badisay si naftu aanay waxa dhulba ula dhicinoo markaba ay uga raacdo markii loo keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee hal mar hurmo uu ka goostay ama uu waxa weeye ka ah, goostay ayaa waxaa ilaahay uu ka hadliyey garabkii ama hilibkii isagoo iska warbixinayo oo u sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu sumaysan yahay markaasaa deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska tufay saxaabi kaleo isagu la cunay oo dee wax ku tegeen isaga markiiba naftu waa ka raacday waayo suntani bahal khatara bay ahayd gabadhanna waxay ugu talagashay ciddii cuntaaba inaanay ka kicin rasuulku calayhi salaatu wasalaam hilibkaa muu wada cunin laakiin haddana waxbaa kaga siitay oo dee sina horeba u sharaxnay saameyn badan ayaa arrintaasi ku yeelatay markiiba wuxuu dareemay xanuun iyo culays ilaa uu istoobay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si suntaa bal uu uga ladnaado saxaabigii kale isagu cunay markiiba uu dhintay gabadhani ciil iyo cadhay u qabtay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabada waxaa la odhan jiray zaynab bint alxaari zaynab bint alxaari baa la odhan jirayo nin ka mida madaxdii yuhuudda oo la odhan jiray sallaam binu mishkam ayay dee ahayd waxaa kaley walaala ahaayeen marxabkii aynu soo marnay ee xariifka ahaa ee gabayga ku faanaya dagaalkana ku fiicnaa walow markii dambe la dilay ee lahaa qad calimat khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi balu mujarabu waa kii dee markii mubaarasada uu dalbanayay hadalladaa ku hadlayay markii dambe cali binu abi aalib baa dilay radia allahu canhu ardaa ninkaasi markaa dee ninkeediina waa la dilay walaalkeedna la dil marka waxay silsilad uga takhalustaa ninka markaasaa markaa suntaasi ayay micinsatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam suntaasi way saamaysay ilaa markii dambe saynu hore u sheegnay uu tilmaamay in halbowlaha iyo xididka weyn ee dhiigga siiya wadnaha uu saameeyey suntaasi ay saameysay sababna ay u noqotay rasuulku inuu gooriyodo calayhi salaatu gabadhii gabadhiibaa haddaba loo yeedhay oo rasuulku uu dalbay calayhi salaatu wasalaam bal in la keeno marka dee warkeedu la waa yahay way ku caddahay inay sumaysay waxaa la weydiiyey maxaa kugu kalifay waxay tihi waxaan isiri haddii uu nebi yahayna waxba ku noqon maayo ku dhiman maayo de hadda haddii uu beenaalo yahayna waad ka raaxaysan doontaan baan is idhi marka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa iska cafiyey laakiin gabadhii markii dambe waa la dilay waayo saxaabigii kalea dee suntii u dhintay oo isagu markiiba waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a ah sanadan toddobaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaybar markii uu furtay kadib waxa uu guursaday safiyatu bintu xuyay safiy waxay ka mid ahayd maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii khaybar ayay ku jirtay waxaana dhalay nin kamid mid a ah nimankii madaxda u ahaa nimanka yahuudda gaar ahaan banu qurayda oo la odhan jiray xuyayu binu akhtab ayaa dhalay oo dee inantiisa ay ahayd markii markaa la soo qabtay illa waa maxaabiis waana la addoonsanayaa waa la qaybsan doonaa ayaa saxaabigii la odhan jiray dixyatu binu khaliifat alkalbi ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi wuxuu rasuulka ilah waxaan kaa codsanaya dumarkaa faraha badan nimanka aynu ka soo qadanay mid kamid inaad iga siiso markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi calayhi isalaatu wasalaam dhex galoo ka soo baadho ta ku qanciso ka kaxayso markii dixyo ay markaa gacanta u gashay ayaa saxaabadii waxaan rasuulka ilaahu ninkani ee gabadhani waxaa dhalay dee ninkaa madaxda u ahaa nimankan aynu la dagaalamayna qaarkood muhurmuudkoodiiba dee cidda qure maanta ay ku habboon tahayna illa waa ina aabataajire oo sharaf bay isbidaysaa waa adiga adun bay kugu waxa wey fiicnayd markaasaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dixiyo uu yeedhay waxaanu ku yihi mid kale ka raadso dumarkaa mid kale kala soo baxa ehm, kadibna rasuulku islaamnimadii buu bandhigay way islaamtay rasuulku waa guursaday alay isalatu wasalaam waxay ahayd gabadh dhaban iyo quruxba leh caaisha waxay leedahay radia allahu canha dumarkii rasuulku way ka wada hinaansaday markuu guursaday rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxay leedahay markii horeba markii waxa weeye loo keen intaan u meheysanba rasuulku alayhi isalaatu wasalaam baa tuhum baana galay bal waxaan sheegalla ilaah tan tan kulligii rasuulku dhaafi maayo may fahamti markaa dee noqotayo rasuulku alayhi isalaatu wasalaam waa guursaday waxyaabaha sanadii toddobaad dhacay waxaa ka mid ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba arrimood buu xarimay waxaa ka mid ahaa waana hadda markii khaybar la furtay ogow nikaaxu lmutca iyo aklu luxuumi alxumuri alahliya nikaaxa nooca loo yaqaano nikaaxu lmutca nikaaxu lmutca waa guur jaahiliyadiina lagu tacaamuli jiray ama lagu dhaqmi jiray fii sadri lislaami wa fi bidaayatihina waa lagu dhaqmi jiray islaamka bilowgiisa ilaa dee laga soo gaaray khaybar haddaba nikaaxulmutca waa maxay nikaaxulmutca waxa weeye ninkan gabadha guursanaya iyo gabadhan uu guursanayaa inay ku heshiiyaan guurkoodu muddo cayiman inuu jiro bil laba bilood sanad iyo wixii la halmaalo yani tusaale baynu uga jeedna muddo xadidan ama bil ha noqoto ama ha ka yaraata ama ha ka badato oo lagu heshiiyo in la isqabayo un toddobaad ama bil ama sanad sanadkaasi markuu dhammaadona waa la kala tegaya horta nikaaxulmutca waa ka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa reebay oo waa diiday waayo dee wuxuu ka hor imanayaa maqaasidii iyo ujeeddadii guurka laga lahaa ayuu ka hor imanayaa sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xarimay haddana dee waxaa kusii dhaqma niman kalelaa shiicada weli way ku dhaqmaano indahum de waxay ka tahay arrin muhima ah, mutcadu nikaaxulmutca guurkaa ah, waktiyaysan labada qolo ama labada dhinac ku heshiinayaan muddo cayiman uun inay isqabaan kadibna kala tagaan farqi baana u dhexeeya nikaaxan loo yaqaano nikaaxulmutca iyo waxaa loo yaqaano annikaaxu biniyati alaaq annikaaxu biniyati alaaq waxa weeye ninku gabadhii inuu guursado isagoo niyeysan kolley waad furi doontaa lakin iska guursa ya waad furi doontaa kolley lakin horta iska guursa mar madhuno fur sanad kadib fur bil fur kadib farqiga u udhexeeya waxa weeye nikaaxulmutca labada darafba waxay raalli ka yihiin guurkaa muddadaa cayiman waa isla ogyihin waa lagu heshiiyey laakiin annikaaxu biniyati alaaq wuxuu gaarku yuhu ku kooban yahy waa ninka isagaana qalbiga ku haysta isaga ilahay baa isloog eh, waxaaba laga yaabaa niyadii inuu kaga dhabeeyana way dhici karta inaanu kaba dhabeyne gabadhi uu iska jeclaado dee sidaaba ku ay kula joogtana way dhici karta marka farqi baa udhexeeya ma habboono isaga laftiisu annikaax biniyati alaaq oo laga fiican yahy oo culimo badan baa diiday waayo dee nooc khiyaanaa baa ku jirta laftiisa oo gabadhii inaad afkana uga muujiso inaad jeceshood guur caadiya ka doonayso qalbigana ay kugu jirto ku meel gaadho muddadaa marka la gaadhna fur waa nooc de waxa weeye khiyaamaha muuqanaysa laakiin la mid maaha mutcada waxay leeyihin culimmadu iyadoo arrintaasi laga fiican yahy annikaax biniyati alaaq haddana nikaax waa ansaxaya guurkaasihe he waa ansaxaya laakiin nikaaxulmutca sidiisuu muxaram u yahayba farqiga udhexeeyana waa maxay baynu nihi nikaaxulmutca labadii darafo maxay ku heshinayaan hmm? dee muddadaa iyo xilliga oo isla garanaya gabadhina waxay raalli ku tahay bil un in la qabo oo bishaa kadib la kala faatixaysta marka raalli bay ku tahy ninkana raalli buu ku yihi laakiin annikaax biniyati alaaq waa arrin ninka ku kooban oo isagaa guurkii doonaya laakiin niyada muxuu ku haystaa inuu dee waxa weeye uu furo ayuu qalbiga ku haysta marka waa arrin laga haboonya laakiin nikaaxu waa ansaxayaa waay waxaa kaloo waxyaabaha la xarimay ka mid ah in la cuno hilibkii dameeraha weliba dameerihii ahliga ahaa alxumur alahliya waa dameerahan dadla joogta eenu dhaqano ee la rarto waxaa kale jira alxumur alwaxshiya iyo alxumur alahliya alxumur alwaxshiya waa dameer farowga ama dameer dibadeedka kaasi waa xalaal laakiin alxumur alahliya waa dameeraha aynu dhaqanay dadku rartaan weeye waa la xarimay oo khaybar iyadoo la joogo oo gaajo daranna ay dhacday oo dameerihii la qalqashay oo hilibkii dabka saaray oo la wada sugayo buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dhawaaqay in la xarimo ee in inaan la ogolayn oo taxriimka uu ku dhawaaqay kadib iyadoo la hilibkiiba karayoo la sugayo ayaa halkii lagu wada rogay oo aan waxba laga isticmaalin waayo nahyiga iyo taxriimka wax walba ka muhiimsan oo ka horeey lama odhan hadda waa la gaajaysan yihin bal ha loo yaro kaadiyo maantana ha la cuno wixii dambena hala joojiyo lama odhan bal isla amarka sidii baa lagu fuliyey iyo daqiiqadii iyo saacaddii lagu dhawaaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu ka soo noqday khaybar uu ka soo noqonayay waxaa iyaguna soo noqday muhaajiruu alxabasha saxaabadii u hijrootay ardulxabasha oo jacfar bin abi aalib iyo abuu muusa alashcari iyo raggii la socday dee qabiiladiisa ah mashribkiisii ahaa iyo ay weheliyeen soo noqoshadaasina sabab bay lahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu diray saxaabigii lo odhan jiray camar binu umayata damri ayuu u diray najaash boqorkii xabashida waxaanuu ku idhi ciddii ku ag joogtay saxaabada ka mid a ah, iska soo dir oo soo fasax markaasaa dabeete waxa weeye najaashi uu laba doomood usoo kareeyey soo saaray ilaa markaa ay yimaadeen oo ay soo gaadheen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay soo gaadheen aada buu ugu farxay waa kii lahaa labada arrimood ta aan ku farxaya garan maayo ma furashada khaybar baan ku farxaa mise imaatinka jacfar iyo raggaa wehelinaya ayaan ku farxaa buu rasulku lah alayh isalaatu waxaa kaloo dhacdooyinka dhacay ka mid ah sanadii toddobaad ee hijrada saddex nin oo ka mid ah hogaamiyeyaashii iyo abaanduulayaashii ciidankii quraysheed ayaa soo islaamay waa khaalid bin lwaliid iyo camar bin alcaas iyo cuhmaan ibnu abi talxa saddexda ninba waa saddex nin oo dagaalyahana ah oo dee khaalid bin walid waynu garanaynaa islaamka ka horna wacdaraha uu muujin jiray iyo culaysyada badan ee muslimiinta uu saaray meelo badan iyo dhacdooyin badan markii uu soo islaamay kadibna wacdaraha uu muujin jiray marka dagaal iyo jihaad la galo dee waynu ku haynaa kutubta siirada haddaba saddexdan saxaabi bal aynu ku horayno khaalid bin lwaliid wuxuu leeyay khaalid bin lwaliid in badan baa muslimiinta meelo badan iyo dagaallo badan ku weeraray mar kasta oo dagaal dhaco aan ka mid aho muslimiinta aanu ku qaadno dagaalkaasi markuu dhammaado ama laga soo gudbo waan warwari jiray buuri waxaan isweydiin jiray talow xaalku muxuu ku dambayn doonaa wuxu uhi markii la gaadhay sulxu lxudaybiya waa inagii soo marnay khaalid iyo ciidanu wata inay yani waxa wey weerar isku day inay kusoo qaadaan rasuulka alayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabada wuxuu leeyay dagaalkaasna waan ku guuleysan waaye isna waxaan arkay bui ninkani rasuulku ujeeda alayh isalaatu wasalaam in arrinkiisu aanu sahlanayn arrintiisuna ay noqon doonto mid kor noqoto guul ku dambaysa wuxuuhi markii sulxulxudaybiya uu dhacay ayaa waxaan go-aansaday bu hi markaa inaan iskaga taga maka maka inaan ka guuro yani saddex arrimood midkood baan isweydiye bui ma makaad ka guurtaa oo waxaad u guurtaa xaggaa iyo heraqle iyo boqortooyooyinkii kale mise waa waad iska dhex taagnaataa adigoo warwarkaa iyo walbahaarka ku jooga maka wuxuuhi iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay baa waxaa islaamay walaalka oo la odhan jiray alwaliid bin lwaliid marka isagu wuxu uhi intii dee sulxulxudaybiya ka dambeysay iyo intii lagu jirayba de wuxuu ahaa nin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka dhawow muslim ah wuxu uhi maalmaha qaar buu iga waayay magaaladii maka iyo markii xataa sulxulxudaybiya la gelayay iyo wixii lahaa uu i waayey buui warqad buu dabeetana iisoo qoray buui warqaddaasi waxay odhanaysaa adiga oo kale islaamka inuu jaahil ka noqdo maaha waad garanaysaa inuu wanaagsan yahay caqli baa ilaahay ku siiyey kusoo bir islaamnimo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ninka khaalid ay walaalaha ahaayeen markuu soo islaamay wuxuu ku yidhi khaalid oo kale inuu islaamnimada jaahil ka ahdama waa nin caqli badan oo garanaya inay saxtay markaasaa walaalkii wuxuu rasuulku ku yidhi rasuulku ilaaha ilaahay ha soo hadayo u ducee khaalid marka wuxuu isku dayey islaamnimadii baa markaa qalbigiisii baa soo dhowaaday waayo markii hore rasuulka aada buu u necba iyo saxaabadaba wuxuu uhi maalin maalmaha ka mid ah waxaan go-aansaday inaan baxo oo rasuulka aan u taga calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi anigoo garoobay oo gaadiidkaygii diyaarsaday oo doonaya madiina inaan u baxo makana iskaga tago rasuulkana aan ku biray alayh isalatu wasalaam iyo saxaabada ayaa waxaan isdhibu uhi keligaa ha tegin yaad sii kaxaysaa kulley qaar badan baa hoostaa ka doonaya inay rasuulka u tagaan waxaan la kulmay buu ihi safwaan bin umaya oo odayaashii qoraysheed ka mid ah waan ku idhi inaanu go-aankaasaan qaatay ninkan muxamedna waxaa war ii muuqanaya warkiisu inaanu yahay war aan qarsoomay guushuna isagay ku dambaynaysaa hadduu guulaystana dee inagana guul bay tahay intay goori goorta aynu ku biirinayna male wuxuu igu yihi hadii dadka oo dhan keligii aan ka soo haro ku raaci maayo ma tegay ma tegayo waxaan isli bu war ninkan de waxa wey waa nin eh, ragay qaraabo aha in lagu laayay gaswatu bedero u cadhaysan yihin iska dah waxaan u tegay buui cikrima binu abi jahl intii in leeg baan isagana ku uri buui intii safwaan uu igu jawaabay in leegna wuu iigu jawaabay haddana waxaan u tegay buui anu kulannay cuhmaan ibnu abi alxa oo isaga laftiisu khaalid la mid a doonaya inuu baxo lakiin dee iskama warhayaan markaasaa dabeete waxaan ku yidhi warniy ka warran arrintaa wuxuu yihi anigu diyaar baana saaka gaadiidkaygu waa diyaarsay inaan baxana waan waxaa dabeetaan ku ballay yui meel magaalada aan ka fogeyn inaan halkaa isagu nimaamo subaxda halkaa anagoo joogna baa waxaa noo yimin buu yidhi camar bin ulcaas oo saxaabigan kale dee isna ka mid ahaa saddexda nin markaasaa dabeetana aanu dee rasuulka alayhi isalaatu wasalaam sidaa ugu tagnay buui camar bin ulcaas laftiisu wuxuu ka sheekeynayaa ama uu ka warramayaa islaamnimadiisa iyo waxa weeye siday ku timi wuxu uhi markii sulxulxudaybiyana uu dhacay in badanna gaaladii marar badan laga guulaystay anigu waxaan go-aansaday buhi aniga rag kale inaanaan maka sii joogi karin oo aanu u baxno xaggaa iyo ardulxabasha wuxu uhi ardulxabasha aanu u tagna baxnay raggii kalena markay ila qaateen arrintii najaashi baanu markaa waddankiisii iyo dowladdiisii aanu waxa weeye u tagnay wuxuu hi anigoo halkii joogna ayaa camar bin umayata damri waa saxaabigan rasuulku uu diray si muhaajiriintu ay usoo noqdaan abdulxabasha u hijrooday fariintaana najaashi u gaadhsiiyo baa waxaan arkay buu yidhi isagoo usii gelaya najaashi isagoo ka soo baxaya markaasaan isii bu ihi walle ninkani maanta yaa kugu sii daaya addishidbe kow aad kugu siisa wuxuu najaashi baan u galay si uu iigu idmo iigu ogolaado ninkaa inaan dilo markii aan u galay baan deetana wuxu uhi waan u sujuuday waan u foorarsaday kadibna wuxuu igu ihi soo dhawow i soo dhaweey deetana wuxu uhi waxaan sidaa hadiyado subag iyo waxyaaba badan mar alla markii aan u dhiibay baa wuxuu yihi ui ka warran maxaad u baahantay waxaan doonayaa baan ku ihi ninkan hadda kaasii baxayay ninkaasoo ii fasax aniga inaan dilo wuxuu ihi deetana ba u idhabaaxay ilaa dhulka waan ku dhici gaadhay yani gelin baan dib u bilaabay marka inaan raaligeliyo ado waan khaldamay kelmad si kale iga soo baxday ba idan raalli ahaw markaasaa dabeete wuxuu leeyahy waxaa igu soo dhacday markaa ninkan iyo arrinkiisa rasuulku u jeeda calayhi isalaatu wasalaam sida uu u weyn yahay sida meel walba uu u gaadhay xataa boqoradii caalamka ugu tunka weynaa iyo siday u tixgeliyaan xataa ninkaa uu soo diray camar bin umayata damri uu rasuulku soo diray alayh isalaatu wasalaam sida najaashi uu difaacay baan la yaabay buu iyo wixii iga gaadhay markaan codsaday in lai ogolaado dilkiisa kadibna wuxuu leeyay markaa waxa igu dhalatay inaan islaamnimadii qalbigayga ay kusoo weynaato ilaa markii dambe aan go-aansaday rasuulka alayh isalaatu wasalaam inaan u tago magaalada madiina ayuu markaa waxa weeye tegay waa camar bin umayata damri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markii uu u tegey waa kii lahaa camar bin umayata damri isagoo aamana uu rumeeyey dadka kalena way soo islaameen macnaha isaga iimaan baa keenay halka dadka kale waa gaaladii weliba si gaara markii fatxu maka uu soo dhawaaday gaaladii soo islaamaysay in badan oo ka mid ah waxaa ku dhalinaya islaamnimada marka hore cabsi iyo baqasho ay qabaan ayaa ku dhalinaysa lakiin wuxuu leeyay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam aamana camru camar isagu waa rumeeyey iimaan baa keenay wa aslama annaas dadka kalena way soo islaameen macnaa iyagu iyagoo ama baqanaya ama ay iskeeneen isaga laakiin iimaan baa keenay waayo de wuxuu uga yimi ardulxabasha ee madiine uu u tegay oo maxay waa islaamnimo iyo iimaan weeye waxaa kaloo sanadan dhacdooyinkii dhacay ka mid ah waxaa rasuulku u diray calayhi salaatu wasalaam ciidan gaadma ah oo loo diray liqitaali bani mura nimankaa reer banu mura si waxa weeye ay eh, ula dagaalamaan waxaa kaloo kutubta qaarkood qorayaan waxaa loo diray niman lo odhan jiray banu cawaalin iyo banu cabdithaclaba banu cawaalin iyo banu cabdithaclaba laba dhacdoo isku xigeen ahaana kutubta qaarkood way sheegayaan waayo nimankaa weerar baa lagu qaaday qaarna waa laga laayay qaarna wixii kalena waa soo qabtay usaama binu zayd oo ciidan ka mid aha ayaa waxa dabeetana uu isaga iyo nin kaleo ansaari ah baa waxay eriyadeen nin gaaladii ka mid a ah, qoladaa weerarka lagu qaaday xoogaa markii eryadeen ninkii waa shahatay shahaadateynkii markuu ku dhawaaqay waa shahaatey ninkii saxaabigii ansaariga ah uu iskaga hadhay uu iska daayay laakiin usaama binu zayd kamuu hadhin ilaa qudhow ka jaray markii magaalada maka la yimi baa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaasi uu soo gaadhay oo loo sheegay rasuulku aada buu uga xumaaday ninkaa isagoo ashahaadanaya ah la dilay wakii rasuulku ku lahaa calayhi isalaatu wasalaam aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha illa allah ma laa ilaaha ila allahu intuu yidhi kadib baa dishay usaamo fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu ida jaaءat yowma alqiyaama laa ilaaha ila allahu maxaad ka yeeli doontaa maalinta qiyaamaha markay timaado deete rasuulku wuxuu amray alayh isalaatu wasalaam inuu qor xoreeyo si uu isaga maydho dee dembiga iyo khaladkaa uu galay wuxuu leeyahy usama binu zayd rasuulku hadalkaa wuu igu celceliyey hadalkaa ah maxaad u dishay yani ka xumaaday rasuulku alayh isalaatu wasalaam ilaa aan ku tamaniyon jeclaystay inaan maanta soo islaami lahaa si dembigaa la iga maydho si dembigaa la iga maydho waxaana halkaa aynu ka qaadanaynaa naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yatawallaa lana saraa'ir keliya inagu waxaynu xukumi karna waa qofka daahirkiisa usaama wuxuu is yidhi ninkani wuu isku badbaadinayaa kelimatu tawxiid dhab kama aha dil oo qudha ka jira lakin waa lagu qabsado waa loo raacay taa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ku canaantay macnaheedu waxa wey qofka waxa keliyaed ka xukumi kartaa waa maxay waa daahirkiisa iyo muuqiisa iyo wuxuu kugula hadlay in islaamnimadu aanay dhab ka ahayn oo afka baarkiisun ay ka tahay ma go-aamin kartid adugu oo ma odhan kartid saasay ka tahay kelmaddanna uu iska leey ma odhan kartid walow haatana iska badantay in la arka dadyaga qaarkood oo dadka si yaroo fudud u gaalaysanaya qof tukanayo oo soomaya oo salaadaya oo cibaadaadkii ka muuqdaan baa haddana si yaroo fudud dadka qaarkood u gaalaysiiya ayadoo waxa uu ku gaalaysiinayo ay u badan tahay tuhun ama waxaan gaalnimoba ahayn dambi ha noqdo laakiin aan heer qof lagu gaalaysiiyo aan in cid lagu gaalnimo xukmiyo ama bidco lagu xukumaano waa arrin culus ma arrin yani aaxaad unnaas say doonaan ay ka yeeli karaan maaha takfiirkuna wuxuu leeyahay quyuud iyo dawaabit tabdiicuna sidaas leeg inta kufriga laga yidhi gaalaysiinta takfiirinta laga yidhaahdo ayuunbaa tabdiicintana laga odhanaya farqi baana u dhexeeya ilaaqa iyo tacyiinka oo man facala kada fa huwa kaafir cidda waxaa samaysa iyo hebel hebel markay noqoto gaar ah farqi baa u dhexeeya u kala duwanaanaya kulu man waqaca fi lkufri falaa yaqacu lkufru calayh qof kastoo gaalnimo ku dhaca macnaheedu maaha gaalnimadiina inay ku dhacayso uu sidaa ku gaaloobayo laakiin shuruud iyo mawaanic bay leedahay waxaa laga yaabaa in ama lagu khasbay ama jaahil uu ka yahay ama yacni waxaa loo raadinayaa mawaanicdii ka badbaadin lahayd gaalnimada haba sameeye uu kaga badbaadi lahaa inuu lidha waa gaal waxaa la mida ah tabdiica marka qaarkood baad maqlaysa iyadoo qof gaar ah uu qofku iska kaa odhanaya habilha waa mubtadic fudaydka markay afka ka soo baxayso iyo kelmaddaasi culayskay leeda marka laga axkaamta ka ratibmayso fulaan binu fulaan oo mubtadica ah, hebel baa mubtadica ah markaad leedahay waxay leedahay bidcaysiinta lafteedu shuruud iyo mawaanic bay leedahay waa in shuruudihii uu ku bidcoobi lahaana la helaa mawaanicdii iyo wixii bidcada ka badbaadin lahaana ay meesha ka maqan yihiin markaa dhalinyarada waxaa ku badan takfiirka marka la joogo wuxuu koonay aa ah, ah, takfiirka waa arrin culus tabdiicuna waa culays taaba isagaa fudud qofka markaad leeda waa mubtadic sunnadii baad ka saartay dee maxaad kaga saartay waa inaad heysaa shuruudihii waa in meesha laga waayaa waxaa loo yaqaano mawaanicdii oo tawafu tawafuru shuruui waintifaau lmawaanic baa laga maarmaana waxaa kaloo muhima inaynu kala garanno maxaa horta sunnada lagaga baxaa sunnada maxaa lagaga baxaa sida ay u mudan tahay inaynu baranno maxaa diinta lagaga baxaa mid waliba aqoon bay u baahantah sidaa awgeed bay tii qofku inaanu ku degdegin sida takfiirkaba inuu ku degdego aanay ahayn in tabdiica uu ku degdegana maaha culimaad leeday culimaad culimada uga dambeey wixii aada fahmi weydo iyo ciddii xukunkeeda aada u baahato culimadaada weydi iyaga u daba fadhiiso waxaad iska ilaalisaa waxaanay cidi kaaga horin inaad ku dhawaaqdo ama aadan ulahayn lahayn salaf ka taxadar iyaaka iyaaka waa inagu badan tahay qofkii inuu markaba dadka u qaybiyo un bidco kanaa mubtadica kanaa cayn kana kana lagaba soo gaari maayo sax ma aha sida takfiirkaba aad uga taxadarayso baa tabdiican aad uga taxadarayso ma lihin dee dad yani waxa weeye lagu bartay bidcadii sida la doonaha loo dhaqo macnuhu maaha ama lagu sii daayo gafuur dhaaf maaha macnuhu laakiin qof marka laga hadlayo mucayan ah takfiirintiisa iyo tabdiicintiisa midda laguma degdego laguma degdego qofka sidaa u degdegaana maalinta dambe gidaarka kalu ka soo go-ayo ogow oo wax la ogaado la tajrib tajribeeyey waa sunnat fi lkown qofka dadka takfiirintooda ku degdega iyo gaalaysiintooda maalinta dambe wixii uu dadka ku gaalaysinayaba ku dhacaya de xukuma marka ila isagaa haysata hadda dadka qaarkood ba waxay ku gaalaysiiyeen iyo wadaadada qaarkood ba xukaamta soomaalida iyo lagamaba soo gaadhaba iyo shucuubta qaarkood iyo reeraha qaarkood marka wuxuu reer waa gaalo da qabiil dhan buu sheegaya oo saalix iyo taalix bale nin wanaagsan iyo nin xunbale de buu bahashiiba kaadh u qaybiyu ka dhigay reer hebelna waa gaalo madaxweynahaasi waa gaal guddoomiyahaasi waa gaal kanka uu qaybinaya waxaa laga yaaba waxyaaba ku haysto kuwa isagu uu dhex fadhiyaa ka daran waxaa laga ina ku wuxuu ku hoos nooli wuu ka hadli waayey dowladda u taliso diinta dadka ku xukumi weyy markaasna waa gaal ila raali buu ku noqday ka dhigantay qaarkood baa aaminsan inaan wada gaalanay gebigeeniba waxay horta madaxdu waa gaalo oo xakamuu bigayri maa anzala allah wixii alla soo dejiyo qur iyo sunnadiiy waxaan ahayn bay dadku xukma waa gaalo kuwa halkaasay u mareen oo dowladaha saasay ku gaalaysiiyeen muslimiinta shucuurtiina way gaalaysiiyeen in badan oo kamid ah oo waxay yidhaahdeen dee waxa weye soo kuwan dadku markay hawla dhex maraan sow maxkamadaha ma tegayaan oo dabeetana laguma kala xukumayo waxaan ilaahay raalli ka ahayn idan waxay raalli ku noqdeen iyaguna alxukmu bikayri maa anzallah idan fahum kufaarun de ha ka reebin iyagan waa gaale wax wada kala ratibmayo kala wada laazimaya buu akrinaya oo qawaacid u ah hadda ogsoono waddanka uu ku nil waddan gaalo wey baasaboor gaalnimo gaalaa buu haystaa kii gaaladu bixinayay ya waxaa laga yaaa dowladaha inuu qaarkood wax ka qaato oo cashuurtooda u bixiyo oo wax walba u bixinaya tani umama muuqato keliya waxaa uu muuqato dadka meelaha kala digan waanan arrin yacni tilmaamaysa aqoon darro tilmaamaysa cadaalad darro ninka la idhaha xasaan xuseen soo ma taqaanaan inuu dadka iska gaalaysiyo waxba maaha dadkii buu la hadlayaa uu wacdinayaa reeraha qaar buu markaba dhaafinaya islaamnimada culimada qaarkood waa gaal ha la dilo kan hal waxba u akrinaya marka waa waad is ma aqoon daraa mise maskaxiyan bay wax si u yihiin oo mama saxnaba malaha ummaddii ilaahay oo dhan buu gaalaysiiyey isagun baa iska soo reebaad ohanaysa markaa inuu isagu iska dhex bilaabana waxba kuma ah. waayo marka dadka soo dhamayso dee adaa isbilaabayso moog marka cidiba ku hadhi weydo marka dambe adigaa isku soo jeedinaya marka waa in laga taxadaraa dad badanoo waxaa jiri jira berigi hore dhalinyaro badan oo barakayn jirtay ninka oodhan jir waa nin aqoon-yahana cilmi buu leeyahay kanuu leeyahay sidan wey markii uu culimadoodii ka bilaabay dabeetana kii uu hoos fadhiy markuu waa gaale iskaga hoskac buuri kani caadiba ma hadda xataa ana yaaman marka waa goor ay soo gaadhay dee daadkuna intaanu ku soo gaadhin baa la yska moosaa marka dhagahaaga ha u furin aqoonna kuma hadlo xikmadna kuma hadlo caqlina kuma hadlo waa ninkaa xaraabeynaya dadka hor fadhiya ee inuu dadka ka qosliyo uun doonay sidaa ogeed baa takfiirintan iyo tabdiicintan iyo waxaan ka sheekeynayaa waa wuxu inu isleeyay dadkan ama kaga qosli ama ha kula joogaan ama yaani khaalif tucraf marka isaga iyo kuwa ka dhibil qaata dadyowga badan maanta iska gaalaysiinaya si yaroo fudud yacni dee wax islaamnimada dariiqeedii iyo dariiqii saxda ahaa midna ma hayaan odhan mayna waa gaalo laakiin dee waa waa waa caqiidadii khawaarijta oo nooceediiy ee qaybinaya marka dambena isagunbaa dambarsanaya u nin waliba oo kooxaha qaarkoodoo dadka iska tagfiirinayay markii dambe iyagaa iska dhex bilaabay sooma ilaa islaayiin ilaa qudha iska jira ilaa hogaamiyaashooda ilaayiin waayo dulmigii baa kusoo kackacaya waxba qarqarxaya dulmigii dadka laga gelayay ila markaan kudha waa gaal ninkani isagoo qof muslim waa shahaadanaya oo tukanaya oo soomaya oo salaaday marka la yidhahdo hala dilo maxaa loola loo dilaya to magaalo hiblaayu la hadlay oo yaa degan kollay dawladdu la hadlay yani siday iisiga u noqotay u fududaatay in qofka dhiiggiisa qoyan la daadiyo biduun waxba loo eeginba waxaasina waa waxyaabaha ummadda kharibay maanta afkaarta noocaas dad badanna dhiiggoodii lagu xalaashaday waxaan jihaad ahaynna jihaad lagu sheegayay sidaa uga bitay qofku inuu aada ugu dadaalo caqiidada caqiidatu ahli sunnati waljamaca inuu daraaseeyo oo aad si wanaagsan u daraaseyso ood fahamto waayo kulamaa caqiidatu ahli sunnati waljamaca aad fahamto kuu dhacdo waa mar kastoo aad ka yacni ay badan tahay inaad ka badbaado hadday bidac tahay iyo hadday waxyaabo kaleo xunba tahayba aad kaga fogaanayso mar kastoo caqiidatu ahli sunnati waljamaaca fahamkeedu kugu yaryahy ama daraasaynteedii iyo dhigashadeedii iyo barashadeedu kugu yar tahayna waa mar kastoo aad yani khatar ugu jirto afkaarta noocaas inay kuu soo dusaan marka qofku inuu daraasada caqiidada ku dadaalo ilahayna subxaana wa watacaala uu weydiisto athabaat sugnaanshiyo iyo qalbiga in xaqa lagu sugo iyo quluubta oo ilahay subxana wataala kugu sugo taasaa muhima aadna mar walba aad ugu xidhnaato culimada goonidaaq haddaad noqoto meel baas baa lagaa dooni doona wax waloo ishkaal kaaga yimaada masale kastood u baahato alxamdu lilah maanta waxaan haysanaa culimadeennii oo inu hor imanaya oo inu su-aalo weydiin karno wixii ishkaal naga galo iyo wixii la halmaala ah, aynu weydiin karno sabab markaa masaa-isha qaarkood kuugu laaqnaadaan meesha ma taalo waayo wax kastoo ishkaal ku jiro ishkaalku intaanu kugu weynaan baa la gaadhaa haddii kale uu isbiirsanaya marka dambe wuxuu noqonaysaa uun la mid noqonaysaa neefku marku xooluhu markay bacda cunaan soo maada bacdan caadi aadi ma soo celin karaan soo marka dambana way ku dhintaa waayo lagama soo saari kara de wax uu soo matagi kara ma deetana caqiide xumadu waa bacd oo kale haddaad cuntoy kugu siibato way kugu dhex wareegeysaa un kugu laaqmaysaa mid kala mid mid kalaa ku biiraysa mid kalaa ku biireysa mid kalaa ku biireysa ilaa marka dambe ay kaa soo markaa if de sidaa awgeed inaynu aad iyo aad culimadeenna ugaag dhowaano daraasada caqiidadana ku dadaalo caqiidatu ahli sunnati waljamaca maanta iyagoo la duuban baad heli kartaa kutubtii baad heli kartaa yacni aada iyo aada bay muhim u tahay waayo caqiidadu waa shayga koobaad ee qofka badbaadinaya sababtoo noqonaya badbaadi laa fiqhi keligii aad baratay baadan ku badbaaday walaa naxwo aada baratay baadan ku badbaaday waayo adduunyada waxaa la inoo keenay ilahay baa qur-aan ku sheegay soo ma wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun inaad ilaahay keliyeyso taana waxaa kuu horseedaya caqiidada iyo tawxiid kood fahamto waa asalka koobaad wey iyo tiirka koobaad inta kalena tabac bay u yihiin culumta kale la baranayo marka in aad iyaad loogu dadaalo waa muhim ahdat eh, waxay u hadiyaysay yowma fatxi khaybara maalintii maka la furtay yahuudiyatul gabadh yahuudiyada baa u hadiyeysay kuraaca shaatin neef adhiga garabkii oo masbuubatin la sumeeyey lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayay u hadiyeysay fa akhada minhaa rasuulku waxa uu ka goostay mudqatan hurmo uma dabeetana lafadaha wuu tufay bacda an uclima kadib markii loo sheegay annahaa masmuuma inay sumaysantahy oo dee hilibka laftiisiiba baa hadlay wa akala waxaa wax ka cunay minhaa hilibkaa iyo neefka xaggiisa saxaabiyun saxaabi famaata waa dhintay liwaqtihi isla markiiba faxtajama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waa istoobay yani xanuunkii suntaa kasoo gaadhay wa alaba almar'ata gabadhii buu dalbaday rasuulku in loo keeno allatii taasoo facalad samaysay haadihi alficlata falkan yasaluhaa isagoo weydiinaya can sababi dalika waxaa ku kalifa arrinkaa faajaabat waxay ku jawaabtay qultu waxaan is in kaana nebiyan haddii uu nebi yahay falan yadurahu suntaasi waxba yeeli mayso baan isdhibaytir in kaana kadaaban haddii uu beenaalo yahayna alaaxana allahu minhu ilaahay baa nooga raaxaynayaan isihi facafaa canha rasuulku alayhi salatu waslam gabadha waa iska cafiyey lakiin waxaa loo dilay saxaabigaa u dhintay sunta bacda fatxi khaybara khaybar furashadeedii kadib tazawaja rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku waxa uu guursaday safiyata binta xuyayin waqad aslamat waanay islaamtayoo markaa intaanu guursan buu rasuulku islaamnimada u bandhigay wanahaa sala allahu alayh rasuulku waxa uu reebay wa huwa bikhaybar isagoo khaybar ku sugan can nikaaxi lmutca guurka loo yaqaano nikaaxu lmutca oo ah labada daraf inay ku heshiiyaan guur wakhtiyaysan oo xilli cayiman leh wa can akli luxuumi alxumuri alahliya waxaa kaloo rasuulku uu nahiyey in la cuno dameeraha dadla joogta ee la dhaqdo hilibkooda wa xiina rujuucihi min khaybara markii rasuulku khaybar uu ka soo laabanayay rajaca waxaa iyaguna soo noqday muhaajiru alxabasha ayaa soo laabtay muhaajiriintii ardulxabasha ku maqnaa maca jacfar bni abi aalibin wa abi muusa alashcariyi wa qowmih iyadoo ay weheliyaan raga jacfar bn abi aalib oo rasuulkayn adeerkiia iyo abu muusa alashcari iyo tolkii ama qoomkii bacda an aqaamuu kadib markii ay ku nagaayeen ardulxabasha cashara saniina toban sano wa fii hada alcaam isla sanadkan toddobaad aslama waxaa islaamay alaaatun saddex ninoo min quwaadi juyuushi qurayshin ka mid ah hogaamiyayaashii iyo abbaanduulayaashii ciidamadii quraysheed wahum saddexdaa ninee sannadaa soo islaamay waxay kale ahaayeen khaalid ibnu lwaliid wa camar ibn alcaas wa cuhmaan ibnu abi alxa wa fii hada alcaam isla sannadaa toddobaad ee hijrada arsala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu diray sadiyatan ciidan gaadma ah liqitaali bani mura si ay ula dagaalamaan nimankii reer banu mura lo odhan jiray hajamat calayhim ciidankaas nimankaa weerar bay ku qaadeen faqatalat bacdahum wa asarat ilaaakhariina qaarkoodna way laayeen way laayeen qaarna waa soo qafaasheen waa soo qabqabteen wa taarada usaamatu usaama wuxuu eryaday waa usaama binu zaydin rajulan minhum nin ka mida qolada ah fatashahada ninkiibaa ashahaatay fadanna wuxuu mooday usaamatu usaame annahu ninkani qaala daalika inuu kelmaddaa iyo tawxiidka ugu dhawaaqay takhallusan si uu isu badbaadiyo deetana wuu dilay marka uma ahbara rasuula sala allahu alayh wasalam rasuulka ayuu arrintii u sheegay faqaala lahu rasuulku wuxuu ku yidhi aqataltahu ma waxaad dishay bacda an qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu intuu yidhi kadib wa amarahu rasuulku waxa uu amray waa uu an yuctiqa raqabatan qoor inuu xoreeyo waayo liannahu qutila khaa'an ninkaa si gafa oo kama ah ayaa dee watazawaja rasuulku waxa uu guursaday sanadii toddobaad wa huwa bimakata isagoo maka ku sugan maymuunata bint alxaaris alhilaaliya ayuu rasuulku guursaday waa zawju camihi xamza xamza binu cabdilmualib xaaskiisa wa hiya aakhiru nisaa'ihi dumarkiisa tii ugu dambeysay way xagga guurka walam yadkhul calayha rasuulku lamuu aqalgelin ilaa bacda alkhuruuji min maka kadib markii maka uu ka soo baxay dee cumradii uu dhamaystay mooyaane ma xadaa lirasuuli sal allahu alayh wasalam bacda fatxi khaybara maxaa rasuulka ku dhacay khaybar furashadeedii kadib biman tazawaja bacda fatxi khaybar yuu rasuulku guursaday alayh salaatu wasalaam khaybar furashadeedii kadib can ayi shayin nahaa wahwa bikhaybara maxaa rasuulku uu diiday oo dadka uu ka reebay markii khaybar uu joogay man rajaca yaa soo laabtay iyaguna xiina rujuucihi min khaybara markii rasuulku khaybar uu ka soo noqonayay yaa kaloo iyaguna soo noqday man aslama fi sanati saabica sanadii toddobaada hijrida raggii soo islaamay yay ahaayeen biman tazawaja rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku yuu ku guursaday bimakata maka gabadhii uu ku guursaday tumay ahayd khulaasadaa sanada toddobaad waa soo akrinayaa biidn illahi tacala halkaas idinku jooji doonaa wailahuna naktafii wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam